bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bعd qala الإmam raximah اllah tacalى wmin dalika ma habta fi الصaxiixayn min xadiiثi abi hurayrata radi اllah tacalى canhu qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlيh ali wsلم qala اllah tacalى wman أظlm miman dahaba ykhluq ka falyahluquu daratan walyahluquu xabbatan aw shaceera wuxuu sheekhu kusoo jiray masaa'ilkii uu lahaa waa shirkiyaad iyo kufriyaad ka yar ama ka sahlan midda ay ku dhacaan qolyaha midka ay ku dhacaan qubuuriyiintu marka anwaac badan buu ka soo hadlay oo shirkiyaada oo nabigu ka digay salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadda marka masaa'il ayagu marka baabul wasaa'il ah oo taswiirku uu ka mid yahay iyuu tilmaamhaya iyo tacdiimka iyo wixii la halmaala wa min daalika waxaa ka ah waxyaabaha nabigu uu ka digay kana yar waxaa lagu dhaca maanta maa habata fi saxiixayni waxay ku sugnaaday saxiixaynka min xadiidi abi hurayra radi allahu tacaala canhu qala qaala rasuulu اllah qaala allahu tacala ilaahi wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman duulkii dahaba doona ama isku day yakhluqu inuu abuuro ka khalqi ay makhluuqan ka khalqi saan wax u abuuroo kale dadka shabahaya isku dayahaya yaa ka dulmi badan maxaa yeelay xaqii iyo awooddii khalqiga iijaadka meelaysan lahayn bay dhigeen hadday run sheegahayaan falyahluquu ha abuureen daratan dhurcaso ama masaga ha abuureen yar xabad masaga ama wax yar walyakhluquu xabatan daradu marka dhurcasada iyo quraanjada waxyaabaha yaryarunbaa la iskaga miitaaliyaa waana la yidhaha iyadoo laftirkeedu darada waxaa kaloo la yidhaha waxyaabaha yararka midhaha ah ee aad u yar aan la arki karin sida beer ekaha midhihiisa iyo waxyaabaha noocaasa walyahluqu ha abuuren xabatan xabad masaga oo badara aw shaciiratan ama heed yacni ma awoodaan weeye markayaysan isku dayeyn waxaysan xaqu lahayn ama aysan samayn karin inay laacaan oo xagtaan walahumaa bukhaariiyo muslim waxay soo saareen min xadiidi caaishata radi allahu tacaala canha ana rasuula allahi sala alla aleh wasalam qaala nabigu inuu yidhi ashaddu nnaasi cadaaban dadka kuwa u cadaab daran ee u cadaabkool waxaa weeye yowma alqiyaamati maalinka dambe qiyaamo aladiina kuwa yudaahuuna shabahe isku shabaha ee jala ama matala khalq allahi ilaahay uunkiisa <clears throat> inay sawiraan oo markaasi jilaan ama ay markaa maalaan walahumaa waxaa u ahaaday ibnu cabaas walahumaa lilbukhaari wa muslim can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu calيه wasalam yaquul kulu musawirin nin walbo wax sawira fi naari naartu galahayaa yujcalu lahu waxaa loo yeelahayaa bikulli suuratin sawir kastoo sawaraha uu sameeyey oo sawiray nafsan naf lagu badalahayaa yucadabu biha asaga lagu cadaabay ayada fii jahannama jahannamo gudaheeda walahumaa bukhaariiyo muslim waxay soo saareen canhu can ibni cabaas marfuucan man sawara ruuxii sawira suuratan fi dunyaa adduunka ku sawira kullifa aakhara waxaa lagu mashaqayn la amrahaya loo dirahaya an yanfuka inuu afuufo fiiha fi ruuxi aw fi suurati cafwan fi suurati aruuxa naf inuu geliyo ba baa la odhanhaya walaysa binaafikhin mid ku afuufi karoo nafgelin karana ma awooda hadda awooda asagu uu leeyahay ma aha wa akhraja muslimun muslim wuxuu soo saaray can abilhayaaj alsadi can abilhayaaj alasdi wuxuu ka soo saaray qaala inuu yidhi abilhayaaj qaala lii caliy bn abi aalibin radi allahu tacaala canhu alaa ma ankudiro miyaanaan ku diraynin calaa maa bacatanii calayhi rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu ii diray iyo farintu ii dhiibay oo kale maan kuu dhiiba aduguna wixii aan soo qabtay soo qabatid allaa tadac suuratan ha ka tagin weeye ama inaadan ka tagin wax sawir leh ilaa tamastaa sawirka waad baabi'inaya suuradaas walaa qabran qabri waa inaadan ka tagin mushrifan dheer oo taagan oo ka baxsan qubuurta kale ilaa sawaytahu waad la simaysaa qubuurtaad la simi fandur eeg buuhi sheekhu ilaa maa fii hadi alaxaadiid axaadiidan waxaa ku jiro min alwaciidi goodi ah ashadiidi daran oo lilmusawiriina inta wax sawirta u ahaaday oo ku dhachaya maxay eersadeen oo lagu gelaya likownihim musawiriin ahaantooda ay yihiin baa loo cadaabi ama uu cidkaa shadiidka ugu dhachaya facaluu ay sameeyeen ficlan fal bay la yimaadeen yushbihu ag ficla alkhaaliqi alliha khaaliqa falkiisa iyo wa in lam yakun daalika arrinkaas ay sameeyeen iyo sawirkaas iyo fal ilaahayba inaysan yuusan noqoninba weye maqsuudan lahum iday u jeedeen markay wax hayeen ilaahay su ekaysiiya ama rabbi siduu wax u sawiro rabbi u abuura u abuura ismaysan lahayn laakiin hawl kale bay markaa wateen wa haaulaai alqubuuriyuun kuwan qabriga caabuda qad jacaluu waxay yeeleen bacda khalq illaah ilaahay uunkiisa qaybo ka bay shariikan mid la wadaa ka dhigan lahu asaga ilaahay subxaana wa tacaala qolyahan qabuuriyiinta ah asagu sawir sawiray een u qastin sawirka inuu ilaahay isku shabaho ama rabbi awooddiisiiyo xaqiisii sheegto baa nabigu halkaa ka istaaga saasna ka yidhi buu sheekhu ku leeyahay qolyahan qabuuriyiinta ah, iyo malaa'ig iyo ambiyo iyo yo waxay shurakay alla la waa la wadaagaan xaqa cibaadada ama baryada ama waxqabadka ama waxtarka ah wamilan dhigaal bay rabbi oga dhigeen iyo wanidan milan mid lamida iyo wanidan dhigaal faistakaau markaasay gargaarsadeen bihi shariigii fii ma laa yustakaau fiihi ila billaah faistakaau markaasay gargaarsadeen bihi marka shariigii ama addoonkii ay ilaahay shariiga oga dhigeen bay gargaarsadeen fii ma shay laa yustakaau aan la gargaarsanin fiihi gudahiisa ilaa bilaahi alla mooyeen hawl alla mooye axad kale uu saaba ka qaban karin in la weydiistana aysan bannaanayn ayay ilaahay khayrkii weydiisteen wa talabuu waxay ka dalbeen minhu min ashariiki wاlmakhluuq maa shay bay ka codsadeen laa yutlabu aan laga dalbin ilaa min allahi subxaanahu wa tacaala maca alqasta iyagoo u qasta arinka asaga ah in ilaahay khayrkii ay ka codsadaan wax ilaahay keligii u awoodo oy ka baryaan wax ilaahay keligii u awoodo iyo wliraati weliba iyagoo doorto oon lagu qasbinoon ikraah midna uusan jirin qasdiga hadda uu ka hadlayo waa qasdulficli <clears throat> nimankan qabuuriyiinta awliyada iyo ahlu qaabuurka inay baryaan oy tuugaan oy cuskadaan waa u qasdahayaan lagumana qasbinoo fal hadda qasab ku yimid ma aho marka lagu dirqiyey xukumka masaladan ku saabsan sawirka iyo taswiirada oo masale fiqiya marka baxad badan bay leedahay oo marka uun laga muraajacayn kutubta fiqiga iyo turaadka fiqiga ah risaala jaamiciyo oo fiicanna waa jirtaa oo axkaamu taswiir fi lfiqi alislaami la yidhaahdo ibn moxamed cali alwasil nin u qoray oo daaru tayba ay taabacdo mujalad weyn asagaasaa u roon marka wixii abxaada ku saabsan asagaha laga raadiyay kutubta fannigan laga qoray axkaamu taswiir fi fiqi lislaami sawirku culummadu waxay isku raacsan kulligood inuu xaaraam yahay asalkiisu marka la sawirahayo wax noola ah ama marka xayawaan ha noqdo ama bini aadam ha noqdo marka la sawirahayo taxriimka asagaee mujmaca ah sida raajixa ah, ee masaa'il bay ka soo reebaan markay daruuro wacato ama maslaxa sharciya ay timaado axaadiidtii khaaska ayda ilaa raqman fii thawbin iyo axaadiidtaasay markaasi wax kaga soo reebaan oga qiyaas qaataan nas khaasoo ku yimid fii qadiya mucayana ayay masaa'il lamida ilxaaqiyaan min baabi alqiyaas marka mustanad waa jiraan waqad yajibu taswiiru lilxayawaanaat fii bacdi alaxyaan mujrimiinta iyo qolyaha marka la sawirahaya iyo qolyaha la raadinhaya qutaacu turuq ee muxaaribiinta iyo waa laga yaabaa inuu waajibay sheekh albaani raxmat ullahi tacaala laftirkiisu baxi yar buu kuleeyay kitaabkiisa aadaab dambe ku leeyaho qadiyada kaga hadlaa marka majaalaadka tibiga iyo tacliimta iyo markuu galo iyo majaalaadka mxuu ah jinaa'iga ah aad bay hawshaasi u sahladaan qaacidadii ahayd maa xurima sadan lidariica ubiixa lilmaslaxati araajixa bay marka hoosgeliyaano waxa sawirka loo diiday wasiilo wuxuu u yahay keeni karaa inaad shirki ku dhacdo waaga dambana timtaalkan iyo suuradan la bumbuniyo lagu weynaado marka la moodo muxuu ahaa ilaah marka wadiiqahaaso dhan baa la xidhahayay haddayse laakiin maslaxa ka xoog ay timaado adilana cuskanaysa waa la banaynaya baabu maa jaa fi nahyi can rafci اlmakhluuqi fowqa makaanatihi wuxuu baabya wuxuu ku yimid in la iska reebay aadamaha in la gaadhsiiya meeshiisa meel ka sarraysa bumbuunintu iyo ruuxa darajadiiso la dhib bay keentaa xadgudub bay keentaa marka kii taabic ahaana waa ku aafoobahaya matbuucuna waa ku aafoobahaya saa darteed cumar markuu arka wadaad socdo ama nin akhyaaroo socdoo la daba guurahayo asaguna uu horeeyo uu garaaci jiray ma ogolayn wuxuu dhihi jiray dadka dhex soco waa kaa dhexbixin idinkuna asaga la sima oo ka horeeya oo garab socdo oo daba socdo isku nin caadi ha noqdo maxaa yeele fa ina dalika Eh, muxuu odhan jiray madilatan litaabic wa fitnatan lilmatbuuc waxay u tahay bu ninka taabica dulli ku tahay inuu hadi un daba socdo ruux ayib eh, asagii matbuuca ah la daba taagna waa ku aafoobahaya waxbuu ismoodahayaaba asagiibaa balaaya isla noqonhaya wa min dalika ma akhrajahu الnasaa-iyu bisanadin jayid can cabdilaahi bni shakhiir qaala inطalaqtu waxaan tagay oon ka mid ahaa fii wafdi bani caamir wafdigii reer bani caamir baanyaan raacay oon la socday ila nabiyi nabigu wafdiga mxuu ahay booqday nabiga faqulnaa waxaanu ku nidhi markay nabiga ku soo baxeen ayay dhaheen anta sayidunaa sayidkaanagi baa tahay nabi allow faqaala wuxuu hi suubanu riwaayaad badan baa jiro ina marba waxay dhaheen yaa khayranaa wabna khayrina wayaa sayidana wabna sayidana hadalkaasay celcesheen yay ku hadleen markay nabiga salaameen niman hadda remiyi ka yimid oo marka aan adaabta rasuulka loo salaamay iyo hawlo badan la soconin bay ahaayeen marka waxay dhah anta sayiduna qaala nabi wuxuu dhi asayid ullah sayidku dhabta ah ee dhammayska tiran ee boqorka maaliga ah asayid bimacana almaalik wاlmudabir ama aladii lahu kamaalu sudad tabaaraka wa tacaala weeye qulnaa waxaannu nidhi wa acdamuna tawlan nabiga kii noogu fadli badnaayo ama noogu weynaa xagga waxtarka tawlan xagga hinaha ama waxtarka qaala wuxuu ihi quuluu biqowlikum hadalkiinan dhaha oo yacni wixii aad ixtiraam u aragtaan afdalunaa iyo acdamunaa waa suuragal laakiin asayidullah joojiya quuluu biqowlikum bacda arrimihiinna ka hadla iyo wixii marka aad ammaan u aragtaan marka xadgudub lahayn aw bacda qowlikum aw quuluu bibacdi qowlikum walaa yastajrannakum shayطaanu shayطaan yuusan idin jiidanin oo bahosha godka ah yuusan idinku ridanin maxaa shayطaanku suu u wado waaga dambe shirka cad buu idinku ridi marka wasaa'ilkiin howlahan bumbuuninta iska daaya laa taطruunii kama aطrat الnasaara ciisa bna maryam inama ana cabdullahi warasuuluh meelo badan buu nabigu howlaha ka qabtay ma ogoleen waxyaabaha mubaalaqaadka ah ee xadgudubka ah hadday marka iyadu markaa kuba caddahay xadgudubna wuu nabigu joojin jiray gabadhii ansaareed ee maalinka ciidda buraanburtay ee tirisay u wada wafiina nabiyun yaclamu maa fi hadi nab wuxuu hi ha odhan maa yaclamu maa fii hadin ila allah nabi waxaa nagu jira anaga ansaar markay ka sheekaysay reer badar iyo reer axsaab iyo ay ammaanto iyo ansaar ma'aairteedii iyo wanaagoodii iyo halgankoodi ka sheekaysay bay tiri intaa waxaa noo dheer oo haddaan ansaarnahayna dhex joogan nabi waxa berri dhici la socda wfiina nabiyun yaclamu maa fii hadi nabigu dhab buu kala wado buu kan mamnuuc wey intaan lama ogolo maa yaclamu ma fii hadin ila allah berri wuxuu dhici alla unbaa og aniguna wax yaroo aan badnayn oo laiga sheegay unbaa wax ka ogahay iska ilaali bal nabigu qaban jiray sal l slam wa fii riwaaya waxaa ku sugan oo kale walaa yastahwiyanakum shayaanu shayaan yuusan idin duufsaninoo idan qashiinsanin waa harowsi uu idin harowsan hayaay in ana muxamadun anugu muxamed baan kii la mahadiyey magacaasaan leeya cabdullaahi warasuul addoonka allaan ahay maa uxibu ma jecli aniga nabi maxameda an tarfacuunii inaad ii kor qaadaan fowqa mansilatii booskaygii aad i idhaafisaan allatii mansiladaasoo anzalani allaahu caza wajal ilaahay dejiyey bumbuunintan howlahan iska daaya lafdu sayid ah isticmaalkiisu nabigu min baabi tawaaduc iyo ummadan oo dad cusub ahaa wafdi aan wax badan aqoonin oo xadiiu cahdin biislaam ahaa buu nabigu tarbiyaynhaya mooyeene lafdiga asayid qur-aankan waa ku yimi wasayidan waxasuuran wanabiya min asaalixiin culummadu waxay mareen munaafiqiinta ayaysan bannaanayn in lagu yidhahda sayid laa taquluu lilmunaafiqi sayid eh, fainahu in sayidakum faqad aqdabtum rabbakum riwaayo kale faqad ashadtum rabbakum xadiidka imaam albukhaari fi ladab mufrad uu kusoo saaray bisanadin saxiixin aw xasan xadiidkaasaa caddeeye munaafiqiinta unbaa mamnuuca in sayid lagu yidhaahdo wixii muslime ahlu khayr ee wanaagsan hadduu haddii uwaaskii saxda ahaa yahay oo beel iyo ummad uu u yahay mas-uulna waa uwaasnimadii iyo garaadnimadii isnimadii la ogolaa hadduu yahay nin asagu cilmi iyo fadli kale iyo mxuu aha deeq iyo wanaag kale lagu tumaysaa magaca loogu baxshana dhib ma laha marka itlaaqu asayidi cala alkhalaa'iqi way bannaan tahay in kaanat hunaaka limanqaba aw limas-uuliya iyo wixii la halmaala marka laakiin sudadada dhammayska tiran ee kaamilka alloon baa iskale subxaanahu wa tacaala saasaa wanaagsanoo lagu jamciya alimaam ibnulqayim kitaabkiisa badaaicah ikhtilaafu naasi fi ilaaqi sayida cala alkhalaa'iq buu ka hadlaa marka laba qowl buu keenaa qowl diidan oo le gebi ahaanba ma bannaano in lagu idlaaqa khalqiga iyo bani aadamka lagu idlaaqa sayid ma bannaano oo axaadiisan dadiishada iyo qolyo dadku meeshaasi bumbuunintu ku badan tahay waxna aysan fahamsanayna waynu u diidi say u kala fahmaan oo majaalka mashruuca iyo midkan mashruuc u kala fahmaan hadday dad waxay garan yihiinna waa loo caddayn marka asayidullah waxaa loo jeedaa sayidka kaamilka ee bimacna almaalig ah wاlkhaaliq wاlmudabir waa allah sayidka bimacnaa saaxib اlfadli ama mas-uuliyadda iyo wanaagga lagu tilmaamahayana taasi khalqigoo dhan baaba la odhan karaa wey waxaan ka in munaafiqiinta iyo gaalada munaafiqiinta iyo gaalada gaaladuna markii min baab la marahayo adacwa ila lislaam la marahayo wadaadayr waa la isticmaali karaa ilaa cadiim ruum iyo meelahaasay ka qaateenoo cadiim iyo sayid waa isku bay leeyihiin waaddana cadiim unbay ogol yihiine sayidka waa diidan yihiin muhiimaddu waxaa weeye bumbunintun baa la diidan yahay kelimada in la isticmaalo way bannaan sida raajixa ah alxikmatu min irsaali اrusul waxaa kaloo masalada sayidka aad u baxdiyay intaan arkay ugu fiican ba wadaadkan mxuah alimaam axmed ibn cali alqasaab kitaabkiisa nukat اlqur'aan ee labada dhowrka mujalladka ah markuu aayadda marayo tafsiiru qowlihi tacaala wasiidan waxasuura baxdi qayima ku jira xataa ibnu qayim uusan keenin baa ku jira ninka alimaam alqasaab baa looya qasaab waxaa loogu bixiya kawaanla wey waa kawaanle gaaladuu kawaami jiray kaana khazaa'an mujaahidan ayuu ahaa faqiihan naxriiran mufasiran luqawiyan adiiban shaaciran kaana yaqzuu wayaxuju marka likarati ma ahraaqa min dimaa'i lkufaar baa qasaab loogu bixiyey weligii rim muusan gowricin laakiin gaaladuu jiray marka qasaab bay u bixiyeen tarjamo wuxuu ku leeyahay dheer siyarka alla akhriyo wamaca dalika waa shadiid cala aljahmiya wاlmurji'a wa ahli اlbidac waa daahiri xagga madhabka waagi hore shaafici buu ahaa marka faاntaqala min الshaaficiyati ila اdaahiriya markuu marka uu la soo baxaya masaa'ilka caqadiga kitaabka nukadkiisu waa usuuli iyo caqiido wey waa tawxiid keliya fiqiyaadka masaa'il buu qaban hayaa marka nukat اlqur'aan buu u bixiyey asagoo hazo ku jiru kitaabka dhan alifay safar u baxay dulaan buu ku alifay kitaabka dhan waa min axsani maa ulifa fi nukat اlqur'an wuu yaalla maktabada dhowr majalad hal akhriyo ayadda markuu marayo wasiidan waxasuuran baxi laa tajid fii hayrihi baa ku jira alxikmaة min irsaal الrusul wbiاljumlaةi falwaaridu can الsharci min اladilaةi calى qaطci daraa'ic الshirki wahadmi kuli shayin yuusil ilayhi fi gaayaة اlkahra walow rumta xasra dalika calى اltamaam lajaءa في mualafin basiid wuxuu leeya sheekhu markaan soo gebagabayno biyodhici buu u dhici doonaaye alxikmatu min irsaal rusul ujeeddada iyo danta ilaahay subxaanahu wa tacaala u ogol lahaa rususha in la diro maxay tahay wa biljumlati gebagabow adalka marka la soo ururiyo biyodhiciisa la tago falwaa'idu adilada soo aroortay midka soo aroor can sharci calى qaطci daraa'ic shirki ay xabaa'il shirki shirkiga daraaicdu waa jamcu dariica wa aariiqa wاlwasiila wey calaa qaطci daraa'ic shirki shirkiga wadooyinkiisa in la goyiyo xadhkihiisa ku soo arooray iyo wahadmi kuli shayin shay kasta in la dunsho shaygaasoo yuusilu ilayhi ku gaadhsiinhaya yuusilu ilayhi ila shirki fii gaayat اlkara aad buu u badan yahay aad buu adilada ku timid kitaaban wa sunnatan iyo aqwaal ahlicilmi ku timid hawshaani oo ah in laga hortago wax kastoo keeni kara ummaddu inay shirki ku dhacaan fii haayat اlkara walow rumta haddaad doonto ama isku daydo rumtuna waa suuragal laakiin rumta aniga xarakaysan xasra dalika adilada macnaha ku yimid hadaad isku dayda inaad uruursana cala si dhammaystiran la jaaa waaridkaasi wuxuu ku iman laya adiladaasi fii mualafin basiid ay mualafin kitaab basiiطin marka aan weynayn ama yar qolya saasay ka cabireen laakiin basiidku waa kitaabka muawalka ah basiid marka waa faciil oo bimacnaa mafcuula almabsuud weeye saasaana saxa macnahaasa fiican mualaf weyn weeye leanno haaya sheekh wuxuu ka soo hadlaya wax in la badiyo oy adiladu badan tahay in marka mualaf basiid ay qaliil la yidhahdo macnuhu iskeeni maayo waxay ku fiican tahay in la yidhahdo mualafin basiidin ay mabsuutin kaiir aladila iyo safaxaadkiisba ay badan yihiin falnaqtasir aanu ku gaabsanno calaa hada almiqdaar qadarkaana aynu ku gaabsanno wanatakallamu waanu ka hadlaynaa walnatakalam cali bay la macno tahay ka hadalna markaas calaa xukmi maa yafcaluhu lqub intaa wasaa'isha ka digiddeeda iyo masaa'ilka fiqiyaadka iyo muxaramaadka nabigu ka digay maadaama ay shirki ku geyn karaan intaynu ka wareegno haayadii iyo biyodhica aynu ugu wareegna bulsheekhu walnatakalam calaa xukmi maa yafcaluhu alqabuuriyuun waa inaga soo sheegnay nisbadu waxay in la yidhaha lana mufradka wax loo idaafeeya markaad wax u loo nisbaynayo marka ruux loo abtirinayo ama loo aanaynayo ilaa mufradka kelimada ayaa asal in loo aanaya tahay laakiin waxaa iska jira jumuuc wax la iskaga nisbeeyo usuuliyun baa la iska dhiga waxay asal la maxay ahayd asliyun rajulka ninkan waa nin faqiiha usuuli baad maqlaysaa asal waxay la waa rajul faqiiha asliyun marka usuulin waa jamcu aslin qabuuri baad maqlaysa waxaan leeyahay asalka leeyahay maadaama mufradku uu qabri yahay qabri oo qubuurna ay jamc tahay in la yidhahdo fulaan waa qabriyun in la yidhahdo laakiin waa jumuuc noocaasa ah iska jirto qaabka loo isticmaalo sida eh, carabiyun oo kale iyo maa yafcaluhu eh, qabuuriyuuna min alistikaasati bilamwaat amwaadda in la gaargaarsadoo la kaalmaysto waxyaabaha noocaasay nimanka ku dhaceen iyo wa munaadaatihim amwaada in loo dhawaaqo oo loo yeedho liqadaa'i alxaajaati danaha inay gudaan iyo wa tashriikihim la wadaajintooda qubuuriyiintu amwaadday la wadaajiyeen maca allaahi ilaahay la jirankiisa fi bacdi alxaalaat marna allaya qubuurta amwaadda isku darahayeen awliyada marna gooni bay u maagahayaanb iyo wa ifraadihim ifraadi ahli lqubuur bilamwaati alamwaata bilistia bidalika bilistiqaaha marna gooni bay u barya sheekh cabdilqaadirow awoowow sheekh hebelow bay odhanhayaanoo fard gooni bay u baryahayaan marna alle iyo awliyadii iyo ambiyadii bay isku darahayaan marka marna waa tashriik marna waa istiqlaal fa waxaanu leehay markaynu hawshaa ka degno iclam ana allaha lam yabcad rusulah ilaahay muusan dirin eh, rusushiisii walam yunzil mana dejinin kutubahu kutubtiisa litacriifi khalqihi qadiyadan uu sheekhu ka hadlaayo anaga soo sheegna quruuntii dambe la aafoobay ee jahmiyadu badatay ee ashaaciradu ay islaamka u noqdeen ayaguna ahlu sunna ayagu camirteen ay dheen ahlu sunna ah wixna khilaafana waxaa weeye waaba ahlulbidca yaa howlahan muran ka yimaadeen xataa waa nagii soo guureen alimaam abulqaasim araaqib alasbahani kitaabkiisa aلdariica ilaa makaarim الshariica wuxuu cadeeyey oo faahfaahiyey haayatu irsaal الrusul waa maxay waa e, ifraad اllahi bاlcibaada wالطaaca ama rusushu iyo ambiyadu looma soo dirin ilaahay uunkiisa inay isbaraan inuu ilaahay khaaliq yahay raasiq yahay maalig yahay adduunka maamulo daa'ifa min bani aadamo diidan ma jira buui daa'ifa inkarsan ma jiro laakiin ambiyada waxaa loo soo dirahayay almacrifa almuktasaba oo ah in ilaahay keligii la caabudo loona sheego sifaadka ilaahay u laayiqa iyo waxaan u laayiqa ahayn qadiyadda uu ku tigtigsaday aydihii o dhan buu keenay waxaad moodaa wahaabi niqaashahaya qaabka u hadlaya waa culummada qarniga afraad iyo shanaad ahaa wey waa ashcari weyn wey ninka yidhaahdeen waa muxaqiq waana aladii mxuu aha khutima bitaxqiiqi fii cilmi اlkalaam oo shahrastani oo xataa sheikhulislaam uu aaminsan yahay shahrastani baa kaga fiican cilmu lkalaamka xata araazi oo imaam u yaqaanaan liأna alimaama ida uطliqa fi kutubi altafsir wa fi kutubi اlusul wاlcaqaa'id wاlmilal wاnixal waa raazi wey ninkaasaa xoog nagu haysta asagaa shahrastani baa kaga fiican buu yidhahda wuxuu leeyahy kitaabkiisa nihayat اlaqdaam fii cilmi اlkalaam wuxuu leeya waa ma jirta buu ha isku lugoynin ambiyo looma soo darin min abina aadam ilaa nabi maxamed ummadda inay u sheegaan iyo uunka ilahay inuu jiro oo adduunka asagu maamulo oo dadka uu asagu khalqo asagu dili howlahaasi ummad diidan ma jira bur waa musallam inamaa hayat lbicta waxay ahayd towxiid ullahi bilcibaadati waaaca ayadihoo dhan buu dareeriyey ee macnaha ku yimid qolyaha qaarkood ba waxay dhaheen buu infijaar weyn adduunka ka dhacay ayaa hawshan ka dambeeyey qolyaha wuxuu waa dad madax laga galay intii dhakhtar la geeyo ba ahayd in loo sheego le infijaarka aan sheegaysaan baa idin rabbi ah almihim inkaaru lkhaaliq iyo asaanic iyo qaadiriyatuhu cilmuhu tadbiirkiisa wax diidan ma jiro waxaa kaloo halkaa maray wadaadka laodhan jiray isaguna abalbarakaat alambari kitaabkiisa addaaci ila alislaam asna qadiyadda waa ashaacir raggaasoo dhan jahmiyo wey raggaan tirinayno ashaaciro wey halkaasay mareen waxaa kaaga daran fakhrudiin araazi oo shaykhulislaam ibnu taymiya uu takfiiriyey oo gaalaysiiyey maadaama uu yidhi qubuurtoo la barakaysto la caabudiyo aweydoo la toogo iyo xidigaho xoogow loo bakhooriyo manfaca iyo maslaxay leedahay adduunyada ah ayuu sheekh u arkay annahu yuxasin wayadcuu wayuraqib annaasa fi اshirki wاlishraaki wacibaadat اlawthan marka wuu takfiiriyey ijmac buuna ku dulguuriyo wuxuu yidhi waqad ajmaca almuslimiina calى ana man ragaba aw amara aw adina aw ahnaa cala الshirki inuu kaafir yahay kitaabkiisan bayaan talbiis اljahmiya majalka saddexaad buu kaga hadlaa taqriiban sabxada konton iyo sideedaad ilaa wamaa bacdaha waqad kaana murtadan burhatan min الzaman ayuu yidhi muxuu ku gaaloobay kitaabka uu qoray muxuu ahaa asir اlmaktuum fii mukhaaطabaةi اlkawaakibi wالnujuum asagaasaa loo tagfiirinaya tafsiirkiisa weyne tafsiir kabiirka ah wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum markuu marahayo wuxuu leeyahay inta qaabel loo caabudi jiray asnaamtii otantu ka soo sheekeeyey markaasuu yidhi waxaa la mid ah oo shirkiga iyo kufriga qureysheed la mida maanta muslimiin badan waxay sameeyaan oo ah qubuurta wadaadaha waaweyn ay ku xabaalan in la barakaysto lagu dawaafo mararka qaarkood la baryo haadaa huwa shirku qurayshu iyo kufrigii waxaa weeyaan ishraak billaah kulligood halkaasay marahayaan wadaaddo dambe marka uu ka mid yahay subki wixii ka dambeeyey ayaa fidnadan ay bilaabatay oo waxayba keeneenba inay yidhaahdaan xataa kufaaru quraysh ilaahay way inkirsanaayeen mucadilay ahaayeen ilaahay maysan aaminsanayn nabiga marka waxaa loo soo diray ilaahay inuu jiro inuu u sheego bacda maa ictiraafan alla inuu jirana uu yidhaahday keligii caabuda yani waa mukaabaro iyo khuruuj can aqwaali ahlicilmi iyo nusuusulqur-aan dhan baa ku cad idan <clears throat> meel hawshaasi marka intaan la gaadhinba wadaadahan kale ee suniyiinta ashaaciro xataa mutazilo saasay leeyihin xataa kashaafka jaarlazamqshari eh, eh, eh, kashaakiisa ir jamiic alayad nafsa shaybu marahaya ninka la yidhaahda alqaadi cabduljabaar kitabkis mutashaab tanziih اqur'an can maacin azanaadiqa can maacin nafsa shaybu marahaya kulligood waa isku mid muctazilo iyo ashaaciro iyo wahaabiyo kulli waxay isku raacsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jiro adduunkan asagu maamula axadna kuma haysato axadna ma diidano hadday afraad iyo shuraydimaad ay yimaadaanna maskaxdaa laga galay fitraa ku dhacday fitradaa laga bedelay xogow in la saxay u baahan tahay akbaru mucailin wa jaaxidin lilaahi la soo guri fircoon buu ahaa fircoonna allah wuxuu ku qiray inuu afka ka beeninaya laakiin qalbiyan rumaysnaa wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulman waculuwa nabiyulaahi muusena waa ku qiray qaala laqad calimta maa anzla haulaai ilaa rabu الsamaawaati wاlardi basaa'ir wainii la adunuka ya fircawnu mahbuura hawshaasi laakiin isdanaasac iswaalid baa jira maanka in laska waalo way jirtaa oo mararka qaarkood waxaad rumaysan tahay ama waxaad ogtaa tiraa walle maba dhacayba lafturkeed waad samayn waxaad ogtaa hawshaasaa dhacday ma dhacday hawshaas howlahaasoo kale dadka qaarkood waa ku dhacaa inay iyagoo alle ictiraafsan oo garanaya ay jaxdiyaan qawlan aw lisaanan waa dhacda laakiin waa xaqiiqa firiya afilaahi shakun faatir isama wainana la fii shakin mima tadcuunana ilayhi muriib markay dheheen gaaladu rusul maxay ku jawaabeen qaalat rusuluhum afilaahi shak maba hawshaas mmara wa kale sheega idan taa waa iska dhibi sheekhu taqriirinaya raxmat taala xarbigu wuxuu yidhi raazi iyo mxuu ahaa shahrastaani inama almacrakatu fii tawxiid illaahi biاaacati wاlcibaada dagaal kolkaasuu ka socdaa qur-aankuna sidaasu caddeeyey marka in las wareeriya ma aha iclam ana allaha lam yabca rusulahu walam yunzil kutubahu litacriifi khalqihi giisilaahay khalqigiisa in la baro uunka alle in la baro biannahu alle alkhaaliqu lahum allihii abuuray inuu yahay waraasiqu lahum allaha irsaaqa inuu yahay iyo wanaxwi dalik taas looma soo dirin iyo wanaxwi dalik cafwan faina haadaa maxaa yeeley ilahay inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo maalig yahay oo mudabbir yahay yuqiru bihi waxaa ictiraafsan oon diidanayn kullu mushrikin qabla bicati rusul mushrik kasta waa ogolaa hawsha ayadaa <clears throat> qaala tacaala walain sa'altahum quraysh iyo carab iyo mushrikiin man khalaqahum layaquuluna allah layaquuluna allah ilaahay baana abuuray ilaahay subxaana waa usii sheegay may beeniyaan ma beenin karaan haddee ayib waxay nabiga ku haysteen aalihada badi macbuudaadka ilaah waa ficaal bimacnaa mafcuul ilaah waa ficaal bimacnaa mafcuula waa wasan aan qiyaasi ahayn oon muarid ahayn awsaan yar baa ku timaada dhowr dhowr mxuu ahaay kitaab iyo ilaah iyo libaas oo manaa malbuusay imaamiya ku yimaada marka ficaal oo alaa wan alaa bmanaa mafcuul looga jeedo muarid ma aha laakiin awsaanan badnayn baa ku timaada ka ilaah ilaah macnihiisu waa bmanaa maluuh huwa almacbuud libaas waa malbuus imaam waa man yutamu bihi nafs shay kitaab bmanaa maktuub wax la qoray oo la ururshay marka ilaahay keligii ha la nabigu yidhi yay dhah dhowr ah intaas ilaah baan caabudi jiray hawsha badi ilaahay keligii caabudun baa laisku haystay laakiin ilaahay inuu cibaada muto oo ayaga abuuray oo xataa asnaamtan rabbi uu maamulo way ogaayeen taamuran kamaysan qabin ajcalla alihata ilaahan waaxidan unbay taagnaayeen waidaa dukira allahu waxtahushmaazad quluubu ladiin waidaa dakarta rabbaka fi lqur'aani waxdah wallow calaa adbaarihim nufuura hawsha waxdaaniyada laisku hayay amaa khaaliqiyada iyo maalikiyada iyo raasiqiyada iyo tadbiirka taasi muran kama jirin qur-aanko dhan baa ku cadday walain sa'altum haddaad hadda weydiis nabi allow man khalaqa asamaawaati waalarda dhul iyo cer yaa abuuray quraysha iyo carabay layaquulunna waxay odhan khalaqahunna waxaa abuuray alcasiizu allaha haalibka ee awooda badan ee casiiska alcaliimu cilmiga badan sifatu lciza walcilmi bay isugu hayaan iska da wax kale khalqi joojiye qul man yarzuqukum min aلsamaa'i cirka yaa idinka irsaaqa bilmaطari wاlard dhulka yaa idinka irsaaqa biالnabaati aman ymliku الsamca yaa iskaloo mulkiya maqalka iyo wاlabsaari aragga yani yaa mulkiyooo abuuro weeye oo siiyo bixiya waa lagu fasiraa aman ymliku aman yaxmiihi wayasuunuhuna waa lagu fasira yaa ilaaliya indhaha bannaanka iska yaalaan waarat milc baa dhici qorax baa dhici ishaan sakaraadka ee iska dhex fadhida meeshan wareegaysa wax ka tabaryar saxarka yaa dhibahaya wax kastaa dilahaya wamaca dalika waa ilaashan tahay ilaahay baa ilaali subxaanahu wa tacaala sheikhulislaam ibnu teymiya kitaabkiisan aljawaab asaxiix wuxuu tilmaamaa min xakam illaahi subxaanahu wa tacaala waxaa ka ah, isha biyaha ku dhex ilmada waa biyo dhanaan buur qoyaankan isha ku wareegsan iyo biyaha ku wareegsanay ay ku dhex jirto iyo ilmadu waa dhanaan yihiin maxaad maxaa maxaa jira ishu waxa uhi waa waa waxaa weeyaan waa barur barur weeye ama waa eh, shafo oo kale wey xolomad oo kale wey marka shay eh, jilicsan oo barur ahaana haddii biyo macaan la dhex dhigo wuu fiixahaya hadhow markay qorax timaado biyaha eh, biyihii macaanaa ay kululaadaan ishu way fiixi way dhalaala way dhammaan lahayd ba ayada dhan bay bar noqon lahayd biyaha laakiin cusbada ah shayga lagu rido way adkeeyaan biyaha dhanaan shayga way adkeeyaan waxaad ku garan kartaan markaad remi cambulo karsadee baa garanhaye koronkorta iyo cambulo markaad karsanayso ayadoon bislaanina haddaad biyaha cusba ku darto koronkortaa maanto dhan bislaan mayso dabka kari mahayo